القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة قاعدadaas ayaynu ku dhex jiray walaa muxarama maca adaruura waxaa loo jeedaa shay xaaraani ma jiro daruuro la jirkeed daruuraduna waa ka fursan waa shaygii markaysagaa inay dhibaata keensato inuu markaa ruuxu sameeyo hadduu samayn waayo ay markaysagaa dhib ka badani ka dhalanayso taasaa waxaa markaa la yidhaha daruuro xagga jidhka markay ku tacalluqdo daruurada waxaa la yidhaahdaa waxa markaa qofku ama u nafbaxaayo ama xubin inay talaf iyo wax lamida ku dhacaan ka dhalanayso ama inuu markaysaga khatar galaa markaysaga ay ka imanayso taasaa waxaa la yidhahdaa waa daruuro ashyaada kalena waxa wey waa saa si la-eg oo yacni waxaa loo qaybiyaa umuuraha wax daruuro ah iyo wax xaajo ah iyo wax marka ah iyadu xaajiyaad ah iyo wax taxsiinaad ah ama kamaaliyaad marka ashyaada daruuraadkaa ah waa ilaalinta markaysa markaa la ilaalinaayo yani markaa nafta ayaa ugu horeysa taas ayaa ugu ayaa markaa yani xifdu diin iyo xifdu xifd xifdu nafsi iyo xifdu lcirdi iyo xifdu nasab ashyaa noocaasaa daruuriyaad shareecada lagu yidhaahdaa laakiin baabkan hadda aynu ka hadlayna muxaramaadka yani xifd diin waa ka mudan tahay xifdu nafsi xifdu diin baa markaa umuraho dhan ugu markaa wada mudan baabkan hadda aynu ka hadlayno muxaramaadka yani idiraarka markaysagaa banaynaya waa ta aynu soo sheegnay waa dhibaato markaysa marka aada u daran ayaa markaa loo isticmaala waatuu ilahay yihi faman idura gayra ba walaa caadin falaa isma calayh baktigii la xaaraantinimeeyey kii loo dhibaato geliyo oo is yidhaahdo waxa weeye dee naftuba waa kaa soconaysa haddaad cuni weydo wax kale uu cunana waayey waa loo baneeyey inuu nafta ku qabto taas iyadaa waa loo baneeyey faman idura gayra baaqin walaa caadin falaa isma calayh ilahay waa tusaayey marka daruurada waxaa la shardiyaa shaygu waa inay tahay mima tandaficu bihi daruura waxay daruuradu ku daafacmayso waa inay tahay haddii daruuradii shaygani aanu daafacaynba oo waxba aanu ka tarayn daruura kuma banaanaanayso daruuro kuma banaanaanayso masalan ruuxii baa markaa haraad baa haya wuxuu isleeyahay naftu haraad bay kaaga baxaysa khamru hela khamrada macabayaa si uu markaa iskaga biiyo daruuradaas waxay yidhahdeen culamadu maya waayo khamrigu ma aha waxay daruuradani ku daafacmayso haraadka waxba kama taro haraadka waa sii siyaadiyaa mar haddaanu haraadkii waxba ka taraynin yacni daruuro kuma banaanaanayo daruuro kuma banaanaanayo nin kale ayaa waxa weeye wax weyn buu huray dabadeedna markaysaga halkan waa ku mergedo halkaasaa wuxuu istaagay wuxuu iskaga dejiye mahayo halkii la tuntumi jiray la tun iyo waxba kasoo dhici waayey ninkiina halkan buu markaysa markaa naftu ay haysaa oo idhi xagga kale iska rogeen wax kale waa la waayey mid khamri cabayey ayaa markaysagaa dhaladiisii halkan sita oo kharaaba kii markaysagaa khamriga noocaas ah ma ku dejin karaa haa bay yidhahdeen culammadu oo tandaficu bihi daruura waa wax markaa dareero ah oo waa dejin karaa wax kale haddii la waayey yacni markaysaga waa margeshadii waa iskaga dejinaya sababtu waxay tahay tan muxuu taana ugu banaanaan waaye haraadkii waxbaanu ka taraynin laakiin tan waxbuu ka taraya marka shardi waxa ah an yakuuna mima tandaficu bihi addaruura waxay daruuradu ku daafacmayso waa inuu yahay shardiga caynkaasa ayaa la shardiya waxaa kaloo markaa loo shardinayaa yani qadarka uu ruuxu ka fursan waayay inay tahay wuxuu ka isticmaalay oo aldaruuratu tuqadaru biqadariha marka baktigii markaysaga ay naftu ku kalifto maaha markaysaga inuu ka dhergo caloosha ka tiiriyo waa inay tahay wuxuu nafta ku qabanaya waa inay tahay laakiin waa inaanu markaysaga marka ka dhergin waayo daruurada waxaa la qadariyaa qadarkeeda addaruuratu tuqadaru biqadariha qadarkeeda ayaa la qadariya faman idura hayra baagin walaa caadin walaa caadin caadintaasay culamada qaarkood ka dariishadeen bacdu alfuqahaa waa baneeyeen yani markaa qadar markaysaga badan oo xataa inuu sahay qaato <clears throat> laakiin sahaydu waa sahlan tahay hadduu is yidhahdo hadhow armad bakti kale weydaa wax kalena markaysagaa naftu ku eh, nafta ad ku qabatana aada weydaa inuu iska sito oo haddii tii oo kale ay haleesho hadduu markaysa markaa iska markaana cuno yani markaa dhiduk muslim laakiin xaaladan hore yani waxa ay tahay qadarka yacni lagama maarmaa ee uu nafta ku qabanayo ee uu ku yaro xoojinayo nafta intaasuu ka isticmaalaya laakiin kama haagayo oo markaysagaa kama dhargaayo marka taana saas wey daruuraadku ashyaada qaarkood baynay banayn oo gaalnimada waxa la yidhaahdo yani markaa daruura ma banayso ikraha waa ku banaanaataa ruuxii la dirqiyo oo la khasbo yani kufri daahira inuu muujisto isagaan qalbiga waxba ka bedelin ee qalbiga iimaankii ku haysta ila man ukriha wa qalbuhu muطma'inu biliimaan yani kufriga ama shayga gaalnimada ahi ikraha waa ku banaanaada lagu dirqiyey oo shuruuddiisii oofsaday taas waa ku banaanaada waxaa lagu ikraahayaana waxay noqonaysaa ama oraah ama ficil yani markaa ayay noqonaysa caqiidada qalbiga lama ikraaho oo ruux qalbigaaga dirqin karaya waxaad ictiqaadinaysa ama ku qabanaysa ma jiro waayo dadku sumaniya awood kuma laha qalbiga qalbiga mana taalacanayaan ma ogaan saas awadeed maxaa la shardiyey wa qalbuhu muطma'inu biliimaan yani inuu qalbigiisu iimaankii ku xasiloo yahay taas iyada ah ayaa la shardiyey saas aawadeed haddii ruuxii la dirqiyo oo gaalnimo lagu khasbo oo uu qalbigii gaalnimada ka doono waa gaaloobaya waa lay dirqiyo waa lay khasbayna cudurdaar noqon mayso xataa waa baqay cudurdaar noqon mayso khawfka ikraha noqonaya khawfka markaysaga yani cudurdaarka noqonaya waa inuu ikraha gaadhaa oo la dirqiyey laakiin haddii aan marka xadul ikraha gaadhin oo shuruuddii ikrahu dhamaystirnayn yani ruux hadduu gaalnimo markaysaga muujisto waa ku gaaloobaya waa ku gaaloobaya waa ku gaaloobaya marka taana saas wey <clears throat> dad badan baa waxyaalo aan daruuro ahayn daruuro ka dhigaaya waxaa ka mid ah ashyaada noocaas ah waxay waktiyada qaarkood ku odhanayaan gabadhi safar hadday u safarto ka waran yacni debadda ay u safarto iyadoo doonaysa inaysa soo daweyso oo maxramna aanu la soconayo nintoona ninkeedina lama socdo maxramna lama socdo ta noocaas miyayna daruuro ugu banaanaanayn jawaabteedu waxay tahay culamadu waxay yidhaahdeen baabkaas ikrahu ma galo baabkaas daruuradu ma gasho baabkaa daruura ma gasho oo lama odhanaayo daruuray ku banaanaatay marka isagaa la odhan maayo daruuro ayay ku banaanaatay marka markaysagaa la odhan maayo waayo isdaaweyntan ay u baxayso inay ku bugsan doonto iyo in kale iyo inay ku caafimaadi doonto caafimaad ka qaadi doonto iyo inaynay ka qaadi doonin mid la ogsoon yahay ma mar hadday sidaas iyadaa tahay yacni markaa daruura iigu banaanaatay inaan maxram la-aan safraa sidaasaynay sax u ahayd sidaas ayaynay markaa sax ayna u ahayd waxaa la mid ah ashyaada muxaramaadka ah haddii laysku daweeyo ka waran lidaruura xaaraan in la isku daweeyo taasna waxay noqonaysaa iyada lafteedana markaysa markaa ma banaan oo baabkaas isdaaweynta yani markaa ma gelayso oo shay markaa sidiisa xaaraan u ah yani la iskuma dawayn karo allahuma ilaa inuu markaysaga shaygaasi yahay mooyaane shay yani markaa loo xaaraantinimeeyo sadd daraa'ic oo aan asaalatan loo xaaraantinimeyn sida markaysaga markaa maryihii xariirtahaay oo kale ruuxii markay markaa yani isxoqayay oo jidhkiisa markaysa markaa waxa weeye xikada ay ku sugnayd maryaha xariirtaa markaysaa waa xidhan karaa xadiiska kusoo arooray daraadii waayo tani marka horeba ma ahayn shay asaalatan loo xaaraantinmeeyey oo min baabi sadi daraa'ic ayay markaysa markaa culamadu yidhahdeen saas aawadeed waxay noqonaysaa inay taas oo kale markaysa markaa ay ku banaantahay inay taas oo kale ku banaantahay waxaa a markaysa markaa dahabkii ayaa markaysagaa lamida oo haddii ilkahoo kale la gashado ama markaysaa marka xubnaha qaarkood oo kale lagu kabo raggii loogu kabo yadana markaysaa dhibi kuma sugno yacni dhibi kuma sugno marka taasi waa ashyaa loo xaaraantinimeeyey min baab saddi daraa'ic yani loo xaaraantinimeeyo marka almuhim taana sidaas weeyaan masalada shalci aynu tilmaannay oo ku saabsanayd waxaan yaro tambihinayaa markaynu ka hadlaynay jiirka iyo waxyaalaha afka geliyeen iyo barambarada iyo inagi nidha haddayna ku baktiin haddayna ku baktiin waxaan uga jeeday yacni jiirka markii xadiidka ay kusoo aroortay hadduu marka isagaa jiirku subaga marka isagaa ku dhaco yani iyada jiirka iyo inta ku dhowba tuura inta ku dhow maxaa loo tuurayaa yani shirki markuu dhintay wuxuu noqday markaysaga tanajasa bilmowt dhimashada uu dhintay uu ku nijaasoobay dhimashada uu dhintay ayuu ku nijaasoobay marka isagii waa nijaas ah, tanajasa bilmowt dhimashada uu dhintay buu ku nijaasoobay marka isagii waa nijaas inta u dhowina waxawey uu taabta baktigiisi gaadhayna waxa weyan waa nijaas marka waa lala tuuraya laakiin barambarada iyo ashyaada noocaas eh, iyagu yar yar eh, iyagu markaysaga waxa weeye waa maa laa nafsa lahu saa'ila waxyaalahay fuqahadu yidhaahdaan yacni dhiig dareero ma leh saas aawadeed dhiig dareere mar haddayna lahayn ashyaada aan dhimashada xataa ku nijaasoobin buu ka mid yihiin yacni marka eh, taasna waa saas wey marka arrinka ku saabsan eh, haddii aanu ku dhiman waxaynu uga jeednay waa jiirka ayaynu marka uga dan lahay marka taana waa saas marka cala kulli xaal qaacidadan waatay culamadu yidhahdaan addaruuraatu tabixu lmaxduuraat waxay ujeedaan waa maxduuraatka marka isaga yani dhibaatadu keensata ee qofku naftu ku kaliftay taas iyadaa bay uga jeedaan alqaacidatu alkhamisa qaacidada shanaad alshariicatu mabniyatu cala aslayni shareecadu waa mid lagu dhisay laba asal alkhlaasu lilahi wlmutaabacatu lirasuuli illahi sala allahu alayh wasalam asalka koowaad waxa weeye alikhlaasu lilah alikhlaasi iyo alikhlaasu labada mid walba waa la odhan karaa haddaad goddo waxaad noqonaysaa waxay noqonaysaa ay huma alikhlaasu lilahi walmutaabacatu lirasuulih haddii alikhlaasi tidhaahdana aada hoos dhigtona waxay noqonaysaa aslayni inaad ka bedesho labadaasi waxay yihiin alikhlaasu lilah in ilaahay loo saafi yeelo niyadda iyo qalbiga in ilaahay loo saafi yeelo oo camalkaas ilaahay oo keliya looga jeedo walmutaabacatu rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam asalka labaadna waxa weeye waa raacis rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam la raacayo in rasuulkii la raaco sala allahu alayhi wasalam oo aan yacni markaa la khilaafin rasuulka sala allahu alayh wasalam ee eh, hadday tahay yacni ictiqaad iyo hadday camal tahay mid walba in rasuulka sala allahu alayh wasalam la raaco oo itibaac loola yimaado labadaasina waa labada sharti ee camalka saalixa aqbalaada la aqbalaayo loo shardiyo camalu ilaahay aqbalayaa ma jiro haddaanu labadaa shardi koobsanin in ilaahay loo saafi yeelay oo camal ilaahay oo keliya looga jeedo yacni waa inuu yahay ikhlaas iyo inuu yahay camal oo rasuulka sala allahu alayh wasalam lagu raacayo oo sharciga rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo sunadii rasuulka ku fadhiya haddaan ikhlaas lala iman wuxuu noqonayaa shirki shirkiguna waa marduud waa mid aan la aqbalay haddii waxa weeye aan rasuulka sala allahu alayh wasalam lagu raacina wuxuu noqonayaa bidco bidcaduna waa mid aan la aqbalay shardiga hore waxaa laga qaadanayaa oo ah ikhlaaska ilaahay loo saaf yeelaayo alaa lilahi diin alkhaalis ilaahay ayay u sugnaatay diinta saafiga ah waxaa laga qaadanaya wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin ikhlaaska adilo badan baa ku saarartay axaadiis iyo aayaat baa aada bay ugu yimaadeen camalka shirki ku jiro ilaahay ma aqbalo sida xadiidka saxiixa uu sheegaayo ee nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay ka soo wariyey xadiis ulqudsi <clears throat> inuu ilaahay yidhi ana agna ashurakaa'i can ashirki faman camila camala ashraka fiihi macii gayrii taraktuhu wa shirka cid wax wadaagta ana ugu qanisan baa ilaahay yidhi oo ugu maarmitaan badan uga maarmitaan badan wadaag wax la yidhaah ana aغnى الشhurakaaءi can shirki faman camila camala kii camal sameeya camalkaasoo ashraka fiihi maci gayri cid kale uu ila wadaajiyey taraktuhu wa shirka isagiiyo shirkigiisaba waa ka tagaa oo bimacnaa ma aqbalo marka inaan camalka shirkiga ku jiro la aqbalaynin ee wadaag la geliyey oo ilaahay cid kale lala wadaajiyey yani camalkaas inaanu ilaahay aqbalayn baa xadiidku ku cad yahay ha ahaado shirkigaasi kii weynaa ama ha ahaado shirkigaasi kii yaraa yani marka ee marka kale ka kale loo eego ka waabsanaa ama ka yaraa siisa uma yaraa khiyaa iyo istus hadduu doona haba ahaado shardiga labaad waa almutaabacatu lirasuuli llahi sala allahu alayh wasalam waa in rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam la raaco ou yahay camal ku camal sunadii rasuulka sala allahu alayh wasalam ku fadhiya aanu bidco ahayn bidco hadduu camalku yahay waa marduud isagana la aqbali maayo waana la digay bidcada itibaaca rasuulka la raacayana sala allahu alayh wasalam waa layn amray waxa waxau yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuuna yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum waxaad ku tidhaahdaa haddii aad tihiin qaar ilaahay jecel aniga i raaca allah waa idin jeclaanaya haddaa i raacdaan dembiyadiinnana waa dhaafaya marka itibaaci rasuulka waa layna amray ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min dunihi awliya ka laydiin soo dejiyey raaca ee xagga rabbi laydinka soo rogay waxyigaa loo jeeda qur-aanka iyo xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam bidacana waa laynooga digay waxaana laynoo sheegay bidcada inaan la aqbalin oo nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam xadiidka saxiixaynka man axdatha fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun ka arrinka yagan kana kusoo darisiiya wax aan ka mid ahayn yani waxa uu yahay waxaasi waxaan laga aqbalayn oo lagu celinayo wax lagu radinayo aan laga aqbalayn yani kaa soo darisiiyey camalkaasi waa mid markaa lagu radinayo o aan laga aqbalayn waxaa riwaayo kale sheegaysaa man camila camalan laysa caleyhi amruna fawa raddun ka camal sameeya camalkaasoo arrinka iyaga aan waafaqsanayn waxa uu noqonayaa markaysaga waxa camalkaa uu sameeyeyna mid lagu radinayo oo aan isagana laga aqbalayn isagana laga aqbalayn marka camal bidca ah ilahay ma aqbal marka labada shardi ee camalka saalixa aqbalaadooda loo shardinayaa waa alikhlaasu lilah in ilaahay loo saafi yeelo aan wax wadaag la yidhahda la gelin iyo in rasuulka sala allahu alayh wasalam lagu raacay saas aawadeed wixii bidca ah ee rasuulka aan lagala kulmin bidca fi ddiin wixii ahi waa marduud ilahay aqbali maayo ajarna laga heli maayo waayo shay kastaoo rabbi lagu caabudaayo oo rabbi loogu dhowaanayo nebiga sala allahu alayh wasalam baa caddeeyey ma bacatha allahu min nabiyin yani xadiis saxiixa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ku sheegay nebi ilaahay ma soo saarin hadduu soo saarayna kaana xaqan calayhi yani in waxa xaqu ku waajiba ku ahaatay nebigaas inuu u sheego ummaddiisa wuxuu khayre uu og yahay inuu u sheego ayaa xaq ku waajiba ahaatay ilaa kana xaqan calayhi an yadula ummatahu an yadula ummata an yadula ala an yadula ummatahu calaa khayri ma yaclamuhu lahum aw kama qaala sala allahu alayh wasalam inuu markaa ummadii inuu ummaddiisa u caddeeyo u sheego waxa markaa khayrka ee u og yahay ummaddiisa inuu u caddeeyo u sheego sharka u og yahayna uga digo ayaa xaq ku waajiba yacni ku ahaato marka shay kasta allah loogu dhowaanayo yacni waa inuu yahay wax nebiga sala allahu alayh wasalam lagala kulmay waa inuu sidaa yahay saas aawadee waxyaalaha bidaca ah noocay doonaan ba ha noqdaane waa in markaysaga laga fogaado oo layska ilaaliyo markaysaga weeye bidcooyinka markaa layska ilaaliyo bidcadana rabbi looguma dhawaanayo rabbi waa lagaga fogaanaya xatrada dadka qaarkood ay xatraynayaan ma aha wax nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam mana aha wax marka qowl ahaan nebigu ku suneeyey oo ku sharciyey saas waa bidco wuxuu noqonaya waxaasi marduud lama aqbalayo rabbi waa lagaga fogaanaya cadif ilaa dalika waxyaalaha markaysa markaa shirkiga ah ee dadka qaarkood gudaheeda ay ku yidhaahdaanna waa kasii daranta waa kasii daranta alqaacidatu asaadisa qaacidada lixaad alaslu fi lcibaadaati alxadru asal waxa u ah cibaadooyinka alxadru xaaraantinimayn baa u asla in cibaadadu aynay banaanayn falaa yushracu minha ila ma sharacahu allah warasuluh cibaadaadka lama sharciyeynaayo xagga cibaadaadka lagama sharciyeynaayo ilaa maa sharacahu allahu warasuuluh ilah iyo rasuulkiisu waxay sharciyeeyeen mooyaane ilah iyo rasuulkiisu waxay sharciyeeyeen mooyaane wax cibaado ah oo mashruuc noqonaya ma jiro shayga haddii laha waa mashruuc waa shay ama waajiba ama mustaxaba ama waa waajib ama waa mustaxab walaslu fi lcibaadaati alibaaxatu asal waxa waa cibaadooyinka alibaaxatu banayn ba u asla inay wlslu fi lcaadaati wاlaslu fi lcaadaati alibaaxatu alcaadaati alibaaxatu asal waxa u fi lcaadaati waxyaalaha caadooyinka ah alibaaxatu banayn baa u asla falaa yuxaramu minha lagama xaaraantinimaynaayo ilaa maa xaramahu allahu warasuuluh yacni waxa ilaah iyo rasuulkiisu ka xaaraantinimeeyeen mooyaane wax kale lagama xaaraantinimaynaayo falaa yaxrumu iyo falaa yuxaramu labada mid walba loo qabsin kara laakiin ta dambe waa xaramahum bay noqonaysaa la shadow marka qaacidadan waa qaacida muhima waxay tilmaamaysaa umuruhu inay kala duwan yihiin wuxuu ma cibaado ahay mise caadooyin iyo mucaamalaad iyo ashyaadaasina waa la mide ahay hadday wuxuu markaa cibaado tahay waxa u asala cibaadadu inaynay bannaanayn wax nasbaneeyey mooyaane nas cibaado u baneeyey oo nas lagu sharciyeeyey ama ilaahay baa yidhi rasuulkii baa yidhi rasuulkaad sameeyey sidaas labadu ku banaanaataa cibaado mubaaxina ma jirto cibaadadu waa inay tahay shay ama waajiba ama mustaxaba ah. waajib ama waa inay tahay ama waa inay sunno tahay hadday labadaa midnaba weydo waajibna noqon weydo sunnana noqon weydo waa cibaado mubaaxa ma suuragal aha waxay noqonaysaa un markaysaga inayna banaanayn ay bidca noqoto waayo cibaadadu waa wax ilaahay loogu dhawaanayo waxa ilaahay loogu dhawaanayaana ama waa inay tahay mashruuc oo waajib ama ama sunno tahay ama waa inay tahay bidco bidca hadday tahayna waa muxaram bay noqonaysaa mid aan banaanayn saasay noqonaysa marka cibaadaadku waa tawqiifiya tawqiifiya waa maxay nas bay ku taagan yihin oo ku joogaan oo ku xidhan yihiin cibaadada haddaan nafs loo helin yani marka waxa way noqonaysaa midaan banaanayn saas iyadaa bay noqonaysaa waxaana laga qaadanaya adiladii aynu sheegnay ee tilmaamayay bidcadu inaynay marka banaanayn ayaa laga qaadanaya inay cibaadaadku asal u tahay xadri xadri waa maxay waa taxriim inaynay banaanayn ayaa u asal marka shay ilaahay uu sharciyeeyey ama rasuulkiisu sharciyeeyey ayuunbaa isaga rabbi lagu caabudi karaa wixii kale waxay noqonayaan bidco hadday cibaadaba tahay oo aan loo haynin yacni markaa nas daliil loo haynin ilaahay baa yidhi rasuulkii baa yidhi rasuulkaa sameeyey ashyaada aan loo haynin waxay noqonaysaa bidco saasay noqonaysa ilahay wuxuu yidhi am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illah ma waxaa usugnaaday shuraka iyo wadaagayaal oo u sharciyeeyey yaga xagga diinka uga sharciyeeyey shay aanu ilaahay u fasixin marka waxay u baahan tahay cibaadadii tashriic ilahay ilaahay yani sharciyeeyo fasaxaadu ilaahay fasaxo idmo ayay u baahan tahay idnigii sharciga hadday weydo waxay noqonaysaa mid aan la fasixin oo xaaraan ay noqonaysaa marka asal cibaadaadka xadri inay u tahay daliilka iyo adiladii hore bidcada ku saabsanayd aynu soo sheegnay ayaa u daliila saas aawadee asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam shay kasta oo ay samaynayaan waxay u dooni jireen inay rasuulka sala allahu alayh wasalam waxay kala kulmeen tahay ziyaado kale lama iman jirin intay wax iskala yimaadaan may odhan jirin khayr baan kororsaday ya saas iyadaa may odhan jirin waayo yacni waxa weeye sida nebiga sala allahu alayh wasalam lagala kulmay si ka khayr badan lama helaayo sida nebigu sheegaa ugu khayr badan maanaa ariiqa markaysaa rabbi loogu dhowaanayo dariiqii kale khilaafsan dariiqi rasuulka sala allahu aleyh wasalam rabbi looguma dhowaanayo waxaa jirtay qiso aan waqtiyada qaarkoodna soo shee soo naqliyey waxaa jiri jiray oo magaalada markaa joogi jiray waagii hore nin xoogaa xanuunsanaya marka wuxuu samayn jiray ninkaa xanuunsanayaa intuu masjidka soo galaa ayuu keligii tukan jiray dee sujuudda dhagtaasuu kaga saari jiray laba keliya ragcaddii kama yeeli jirin markaasaa lay sujuudahan badani waa maxay ilahay maxaad sujuudda ugu yeedhanaysaa waa nin xanuunsanaya ilahay maxaad sujuudda ugu yeedhasa yaraynaysaa toddoba goor baa laga yaabaa ragcaddii inuu sujuudo ya marka waxa weeye arrinkaa ku saabsan waxaa dhici karta inuu maqlay yani sujuudda ugu fadli badan wa aqrabu ma yakunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid addoonku ilaahay wuxuu ugu dhowaansho badan yahay markuu sujuudsan yahay dabeedna markaasi wuxuu is yidhi inaad farabadiso baa kaaga sii khayr badan illa waa nin xanuunsanaye dadka qaarkood tii oo kale halkaa lamayaan laakiin meelo kale kula imanayaan ya mandiqi ninkaasi markaysagaa ku shaqaynaya xanuunsanaya halkaasoo kale ma samaynayaan oo sujuudaha intii kama badinayaan laakiin acmaal kaley la imanayaan marka la yidhaahdo maxaad u samaynaysaana waxay leeyihiin markaysaa markaa oo khayrka maxaad u diidaysa soo khayr la kordhiyay un maaha sida kaasi uu markaa leeyahay sujuudun la farabadiyey soo maaha ayuu wuxuu leeyihiin yani markaysaa maxaad khayrka markaa markaysaa u yaraynaysa soo khayrun ma yani khayrku waa inuu yahay waxaad khayr ka dhiganaysa ee rabbi ugu dhawaanaysaa wax nebi maxamed sala allahu alayh wasalam lagala kulmay jumlatan wa tafsiilan yani xataa ashyaada uu nabigu sameeyey sala allahu alayh wasalam qaabku u sameeyey waa in loo sameeyaa qaab ka duwan qaabkiisii waa inaan loo samayn qaab qaabkii ka duwan waa inaan loo sunayn eh, dadka qaarkood waxay sameeyaan waa inaga ma yani aragnay axaadiista tilmaamaysa marka ruuxu salaada faralkaa ka baxo inuu waxa weeye saddex iyo soddon goor yidhaaha subxaana allah saddex iyo soddon goor alxamdu lilah saddex iyo soddon goor allahu akbar marka kalena uu ku khatimo la ilaha ila allah waxdahu la shariika lah ilaa akhiri alxadiid yani sida kusoo aroortay noocyaal kale oo markaysaga adkaar oo soo aroorayna waa jiraan oo dikriyo kale oo axaadiistu marka ay sheegaysa waa jiraan sida shan shan iyo labaatan goor markaysa marka subxaana allah iyo alxamdu lilah iyo laa ilaha ila allah iyo allahu akbar in la yidhaahdo adigu kayfiyaad kale waa soo arooray dadka qaarkood baa waxay maqleen inay laa ilaha ila allahu dikriga ugu fadli badantahy markaasaa waxay sameeyaan inay waxa weeye iyagu yidhaahdaan tasbiixdan iyo taxmiiddan iyo takbiirtan markaa la imanina maxaad samaysaan salaadda markaa ka baxdaan boqol goor waxaad tidhahdaan laa ilaha illa allah laa ilaha ila allah laa ilaha illa allah laa ila waxay u qabaan in boqol goor laa ilaha illa allahu la yidhaahdaa inay ka fadli badan tahay siduu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam oo siduu nebigu sheegay sidee kayfiyad kale uga khayr badnaan kartaa laa ilaha illa allahu asaalatan ha ka fadli badnaato subxaana allah waa taasi waa mid caam ah laakiin dikrigu meesha gaarka uu ku soo arooray kagama fadli badnaanayo isagaa ku fadli badan ma aragta laa ilaha illa allahu iyadoo subxaana allah ka khayr badan ama subxaana allahi waa bixamdihi iyadoo ay ka khayr badan tahay oo laa ilaha illa allahu khayr badan tahay marka hore asal ahaan haddana meeshii uu nebigu inagu yidhi waxaad tidhahdaan subxaana allahi wabixamdihi ama subxaana allahi dhaha waxaa khayr badan siduu nebigu yidhi ayaa khayr badan masalan waxaynu garan karnaa salaadda markaynu tukanayno rukuucda maxaa la subxaana allahi wabixamdihi sooma ya subxaana allahi alcaiim wabixamdih bal hadduu ruux yidhahdo ka waran subxaana allahi alcaiim yani subxaana rabbi alcaiim wabixamdihi markaysaga waxaan ku bedelanaya laa ilaha illa allah subxaana rabbiy alcaiim wabixamdihi waxaan ku bedelayaa laa ilaha ila allah oo tasbiixda iyo taxmiidda laa ilaha illah waa ka fadli badan waxa la odhanaya kama fadli badna xaaladda markan daliil gaaraa amray oo yidhi sidaa dhaha mar haddii daliilkaa gaarkii meesha ku soo arooray sidaa uu nebigu sheegay si kale kama fadli badna saasay noqonaysa walaslu fi lcadaati libaaxa caadooyinka waxa u asala banaanaansho shaygu hadduu caado yahay dee waxa weeye waa banaan yahay waxaa laga qaadanayaa daliil e, xaaraantinimeeye mar haddaanu jirin caadooyinkii iyo mucaamalaadkii waa la yskala iman karaa oo caadaadkii yani waxa weeye laguma samayn xadri xadri laguma samayn la yidhi aan markaa daliil loo hayn iyo nas loo hayn lama samayn karo saa lama odhan ilahay waxa uhi huwa aladi khalaqa lakum ma fi lardi jamiican ilahay waa ka idin abuuray waxa arlada ku sugan dhammaantood aawadin buu abuuray mar haddii aawadeen loo abuuray waxay noqonaysaa inaynu ku intifaacnaa inay noo banaan tahay marka waxaa ka hadhayo wixii daliil ka reebay wixii kale waynu ku intifaacayna qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waayibaati min arisqi yaa xaaraantinimeeyey yani quruxda ilaahay ou ilaahay addoommadiisa usoo bixiyey iyo waayibaati waxyaalaha wan wanaagsane min arisqi arsaaqda ka mid ah yaa xaaraantinimeeyey yani lama xaaraantinimeyn baa loo jeeda marka inay banaantaha laga qaadanayo mucaamalaadka waxyaalaha dadku ku mucaamilaan hadday tahay markaysa markaa yacni waxyaalaha ay yani kala iibsanayaan iyo waxyaalaha markaysa markaa waxa u asal ah yani markaysaga inay banaan tahay wixii daliil ka reebo ayuun baa la odhanaya ma banaana wixii kale waxaa la odhanaya waa mubaax waa iska banaantay dharkii waa la iska xidhan karaa yani ashyaadii markaysa markaa waaan yani waa lagu intifaacaya lama odhanayo noocan dharku inuu banaan yahay daliil maxaad uhaysaa masalan yani marka lama odhanayo dharka waxa iyo waxaa laga sameeyaa inay banaan tahay maxaa daliil uhaysaa waxaa la odhanaya noocii la doonaha laga sameeyo dharka waxa u asla inuu mubaax yahay oo uu banaan yahay wixii daliil reebo waxay noqonayaan iyagu muxaram sasaawadeed aawadeed raggii dharkii xariirta ahaa ma xidhan karaan waayo daliil baa xaaraantinimeeyey dharkii xariirta ahaa ma xidhan karaan wixii nijaasi laga sameeyey ma xidhan karaan yani rag iyo dumartoona oo waayo waxaani waxa wey waa wax aan inoo banaanayn baa la odhanaya oo waxaan inoo banaanayn baa la odhanaya sida loo fasilaayo waxaa la odhanaya ki la diiday oo ama tashabuh binisa noqonaya dumar laysu ekaysinayo ama tashabuh bilkufaar noqonaya gaalo laysu ekaysinayo iyaguna ma banaana man tashabaha biqawmin fahuwa minhum ya iyaduna ma banaana la odhanaya waxyaalaha cawrada markaysagaa ku dhegan ee tajsiim lilcawra keensanaya yani marka ee meelihii cawrada sawiraya waxaa la odhan iyaduna ma banaana sida surwaalada markaysa markaa waxaa ku dhegan yani markaysa markaa raggu inay xidhaan oo kale yani waxay noqonayaan midaan markaysagaa banaanayn ya yani dhalinyarada qaarkood saraawishay waxa weeye waa tajsiim lilcawra cawradii bay markaysagaa muujinayaan ya marka waxa weeye maadaama ay cawradii ku dhegan yihiin oo muujinayaan waxay noqonaysaa mid aan banaanayn mid aan banaanayn ayay noqonaysaa marka cala kulli xaal wixii daliil ka reebo ayuunbaa iba caadaadka caadaadka iyo mucaamalaadka ka xaaraan noqonaya wixii kale waxaa la odhanayaa waa mubaax ayaa marka isagaa la odhanaya marka taana waa saas wey waktigaa dhacay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk